bsm اllahi الرحmn الرaxيm alxamdu لlh rb العaalمين wslى اllه وslm عlى نbyina mحamed وعlى آlih وأصxaabih أجمعين ama bعdu qala الإmam الbخariي raximh اllah bab man madaxa fi الshicri shicir dhexdiis qofkii wax ku ammaanay xukunkiisa cadayntiisiibu u baab yahay shicir ama gabay dhexdiisa ayuu wax ku ammaanay qala alimaamu اlbukhaariyu raximah اllah xadaثna xajaaj huwa bnu minhaal qala xadaثna xamaad bnu slmة can caliy bni zaydi wahuwa caliy bni zayd bni judcaan waa daciif can cabdالraxman bni abi bakrata can اlأswad bni sariic qaala ataytu الnabiya slى اllahu عalayh waslm nabigan u imid faqultu waxaan idhi ya rasuula اllah qad madaxtu llaaha allaan ammaanay bimaxaamida ammaanyaalo wa midaxin iyo faallayn iyo ammaan allaan ammaanay wa iyaaka adiga yacnii adigana waan ku ammaanayaa fa qaala waxa uu yidhi amaa ina rabbaka rabbigaa yuxibu alxamda mahadda iyo ammaanta ayuu rabbigaa jecel yahay fajacaltu waxaan gudagalay anshuduhu inaan markaa gabay tirinayo oon u gabyaayo oon u gabay tirinaayo fasta'dana rajulun nin ayaa soo idin dalbaday iwaalun yacnii dheer aslacu oo tintiisa qeybta hore ay ka kor ay ka jirto bidaar leh ayb ninkaasina marka sida riwaayaadka qaar ay tilmaamayaan waa cumar faqaala lilnabiyu sala allahu calayhi wasalam nebigu wuxuu igu yidhi uskut aamus fadakhala waa soo galay fatakallama saacatan saacad ayuu hadlay xoogaa waqtiga ka mida buu hadlay uma kharaja waa baxay fa anshadtuhu waa u tiriyey haddana uma jaa waa yimid fasakatanii waa i aamusiyey nebiga uma kharaja waa baxay ninkii facala dalika maratayni aw halaaan laba mar ama saddex mar ayuu sidaa yeelay faqultu waxaan idhi man hada aladii waa kee kan sakatanii lahu a i aamusisay isaga dartiis ninkan aad dartiis i aamusisay waa ayo qaala wuxuu yidhi hada rajulu waa nin laa yuxibu lbaila baaila aan jeclayn ninkaasi markaa waa nin aan baatil jeclayn qaala alimaamu اlbukhaariyu xadaanaa sulaymaan qaala xadaanaa xamaad bnu zayd sulaymaan bnu xarbin weeyaan abu ayuub alwaashixiyu qaala xadaanaa xamaad bnu zaydi can caliyin caliy bni zayd bni judcaan riwaayadii horena xamaad bnu salama ka warinaya haddana xamaad bnu zayda ka warinaya can cabdiraxmaan bni abi bakrata can اlswad bni sariic qultu lilnabiyi sala اllahu calayhi wasalam nabigan ku ihi madaxtuka wamadaxtu allaha caza wajalla allaan ammaanay aadaan ku ammaanay allana waa ammaanay xadiidka marka intiisa kale waa sidii oo kale ayuu u wariyey ayb xadiidkan sanadkiisa cali bni zayd bni judcaana ku jiro waxaana u wariyey bukhaari keyrkiis imaam kitaabka fadaa'il الصaxaaba saddex boqol soddon iyo afar xadiidka ah min طariiqi cafaan can xamaad bni salamata bihi yani bilisnaadi اlmadkuur marka meesha bukhaari xajaaj can xamaad bni salama imaam axmed cafaan can xamaad ayuu fadaa'il الصaxaaba uga wari ayuu ku wariyey waxaana ku jirtay fajaءa rajulu nin baa yimid adlamu sidaasoo kale asaga riwaayadiisa ku jirtay fasta'dana faqaala rasuulu llahi sal ly salam ninbaa soo galay waa soo gargaraacay istiidaan buu weydiistay markaasuu nebiga igu yidhi us us us marka af soomaali aamus waayo us carabi waay faqaala lii wuxuu igu yidhi us us ayb musnadkana imaam axmed xadiidkan waa ku soo saaray can طariiqi xasan bni muusa can xamaad bni salma ayb aakhirkiisana waxaa ku jirtay hada cumar bnu lkhaaab marka inuu cumar yahay ninkan xaakimna mustadraga ayuu kusoo saaray min طariiqi ibrahima bni sacdin can الzuhriyi can cabdiraxmaan bni abi bakrata can اlswad marka riwaayadan dambe macnay leedahay xaakim cali bni zayd waa ka maqan yahay middan dambe oo min ariiq ibraahima bni sacdin can الzuhriyi can cabdiraxmaan bni abi bakra marka zuhri iyo cali bni zaydaa sinaanayo ayb marka xadiidka marka macaanidaasaa laga yaabaa inuu marka riwaayadaas dambe inay markaasi uu kusoo dhowaado ou xasan ku noqdo yaa dhici karta ayb laakiin dariiqaas xaakim isaga laftiisa waxaa ku jira macmar bnu bakaar ninkaana marka miisaanulictidaalka ayaa eh, tarjamadiisu ay ku jirtaa oo dacfi waxbaa ku jiraan ayb marka inay dacfigaasi waxaa iskabaan oo xadiidku marka uu sidaa xasan ku yahay waa suuragal ayb waxaa laga qaadanaa marka xadiidka bukhaari macnaha u keensaday shicir in wax lagu ammaani karo waxaa kaloo laga qaadanayaa shicirka iyo gabay marka wax lagu ammaanayo xoogaa qofka inuu xadgudbo ama wax uun markaas ka dhacaan itraa inuu sameeyo inay haalib tahay leanna ninkaanuu tirinayo gabaygii cumar markuu soo galay aamus baa nebigu yiri sal l slam marka cumar iyo rasuulka maaha nin rasuulku uu ka baail necab yahay cumar radia allahu canhu ayib oo nebigu markaas uu baatilka iska dhegaysanayo sidaas ujeedku maahane cumar manqabadiisa iyo fadiiladiisa iyo sida uu xaqa ugu kakan yahay iyo sidaasuu rabaa marka nebigu inuu tuso ilaa nebiguba shay xaaraana kama aamusaay gabadhiiba markay tiri wafiina nabiyun yaclamu maa fii qadin waa kii horaba nebiga iskaga celiyey uu yidhi quulii maa kunti taquuliin fa inahu laa yaclamu lgayba ila allah ayb taasaa marka gabay badanaa ka qaaliba mana fiicna ayb haddii laakiin idraagaas uu ka maran yahay iyo quluwi ammaantaas dhib ma laha shicir dhexdiis ku imaanaysa baabu icطaa'i الshaaciri idaa khaafa sharahu shaacirkii waxsiintiisa caddaynteedii buu u baab yahay idaa khaafa haddii uu ka cabsado sharahu ee dadkan gabyo afkooda waa waxbaa ku jiro warkooda war dhammaanaya maahan waxaa laga yaabaa beyd ama laba gabayo uu tiriyey weligeed inay suuqa ku gasho marka shartiis in layska mooso mudaaraad lagula dhaqman oo xoolahaagii wax ka a inaa intaad iska siiso war iga leexo dayib shalaan soo marnay mudaaraad iyo mudaahana farqiga u dhexeeya mudaaraadku waa badlu dunyaa adduunyo in la dhiibo lisiyaanati diini waddunyaa si diinta loo ilaashado ayb taas iyada waa loogolaya mudahanaduna waa tarku diin diinkiibaaba laga tegaa liajli dunyaa baa looga tegaa kan marka qaybtou soo gelayaa mudaaraadkau soo gela qala xadaana caliyun wa caliyu bnu cabdillaahi almadiniyu qala xadaana zayd bnu xubaab wa alcukliyu qaala xadaanaa yuusufu bnu cabdillaahi bni nujayd bni cimraana bni xusayn alkhusaaciy yuusuf bnu cabdillaahi baa dhigan laakiin ninkaani waa cabdullaahi bnu nujayd ibnu xajar sidaasuu yidhi marka taqriibka yuusuf ibni cabdillaahi bni nujayd wuxuu yidhi huwa cabdullaahi bnu nujayd cabdullaahi bnu nujaydku ixaaleeyey marka cabdullaahiga waa isla isaga ayb whuwa huwa rawaa lahu albukhaariyu fi ladab lmufrad qaala xadaanii abii aabbahay baa ii waramay buu yidhi nujaydun ah marka yuusuf inuu cabdullaahiga yahay waa ka aabbahay wuxuu leeyahay aabbahay nujayd ayaa ii waramay haddaa fiirisa nujayd xaguu ku jiraa yuusuf ibni cabdillaahi ibni nujayd nujayd marka aabba ma noqonayo waa awow daahirka laakiin yuusuf yuusufkan laftiisa oo yuusuf ibnu cabdillaahi la dhahayo waa cabdullahi bnu nujayd huwa qaala xadaanii abi nujaydun ahaa ana shaaciran shaacir jaa ilaa cimraana bni xuseyn ninkan marka nujayd bnu cimraan cimraan bnu xuseyna dhalay isaga marka isaga laftiisu waa maqbuul rawaa lahu albukhaariyu fi ladabi lmufrad labadaba marka mutaabacay u baahan yihiin haddii kale xadiidkoodu waa waa layin laakiin culammada kale isaga ibnu xajara maqbuul yidhi aimada kale laakiin majhuulay dhahayaan jahaalay waxbaa ku sugan ayb ana shaacira nin gabyaa-a jaa ilaa cimraana bni xusayn ayuu u yimid fa waa siiyey cimraan baa wax siiyey faqiila lahu waxaa lagu yidhi tucdii shaaciran shaacir miyaad wax siinaysaa faqaala wuxuu yidhi ubqii calaa cirdii cirdigaygaan ku ilaashanayaa cirdigayga iyo sharafkaygan ugu turayaa arrintan aan ku ilaashanayaa saasaan marka wax u siiyey ayb xadiidkan isnaadkiisu waa daciif oo nujayd bnu cimraana ku jira waana majhuul ayb mutaabacana ma lahan baabun marka dadka shucarada dadku laba nooc a qaarna dee lacagta waxay u siiyaan in la ammaanay rabaan dadna waxay iskaga siiyaan lacagta war ninkan shartiisa ha ku dhaafo midaan damba waay midda marka isaga u tarjamayan baabun ay hada kani baabun baab weeyaan laa tukrim sadiiqaka bimaa yashuqu calayhi laa tukrim hamaamuusin sadiiqaka sadiiqaaga saaxiibkaaga bimaa yashuqu calayhi wax dhibaaya haku maamuusin maamuus iyo karaamaha uga dhigin shay isaga wax dhib ku ah ayb qaala xadaanaa moxamed bnu lmuhanaa wahuwa abu muusa zamin albasri qaala xadaanaa mucaadun wahuwa mucaad bnu mucaad alcambariyu albasriyu qaala xadaanaa bnu cawn wahuwa cabdullaahi bnu cawn bni artabaan can muxamadin kee waay muxamedkan marka see ibnu siriin inuu yahay ku garateen iska sheegteen ramyatun min hayri raamin lama raba ay sababtoo ibnu siriin ku noqday maxay tahay hahey sanadkaa basri qaala wuxuu yidhi kaanuu yaquuluuna waxay dhihi jireen laa tukrim sadiiqaka saaxiibkaa ha karaamaynin bimaa yashuqu calayhi wax dhibaayo isaga xadiidkan imaam axmed baa fi zuhdi kusoo saaray kitaabu zuhdi ayb can ibni culayata can ibni cawn ismaaciil bni culaya can ibni cawn halkaasuu sanadka marka iskaga soo dhaca bayhaqina fi shucab ayuu ku soo saaray shucab liimaan ibnu casaakirna taariikhi dimashq juska konton iyo sideedaad ee konton iyo saddexaadaan ujeedaa laba boqol labaatan iyo kow safxada ah ayib kan maxaa la dhahaa markaa ibn siriin baa kanuu yaquuluuna laa tukrim sadiiqaka bima yashuqu calayhi waa saxiix laakiin maxaa lagu magacaabaa ya nin mursaluu yidhi nina mawquufuu yidhi haye yah waa maqduuc wamaa udiifa lilnabi lmarfuucu wamaa litaabicin huwa lmaqduucu maahana maqduuc weeyaan marka saxiixun maqduucan haddii mawquuf la dhahayo laaka in la qaydo mawquufun cala bni siriin oo kale in la yiraahdo ayb marka baabkan sidaanuu tarjamay aharkaanu ku gaabsaday marka mararka qaar marka waxaad isleedahay qofka ugu roonow laakiin isaga dhibaysaa jirta ha ugu roonaanin waxaasoo kale marba hadday isaga dhibayaan ayb ayb baabu ziyaarati ziyaaradii ayuu u baab yahay caddaynteeda fadliga ku soo arooray isbooqashada dadku inay isbooqdaan ayb booqashadu marka isbooqashadu maxabo iyay keenaysaa leanna ninku hadduu kusoo booqdo qalbigiisa marka inuu daryeel ku jiro oo adiga ku danaynayo yaa dareemi cuqdadii meesha waa ka baxay hadday imaan lahayd maxaba iyo isjacayl waa imaanayaa leanna qofku inuu ku daneeyey baa dareemayna ayb qaala alimaamu albukhaariyu xadaanaa cabdullaahi bnu cuhmaan wahuwa cabdaan abu cabdiraxmaan almarwasi abu cabdiraxmaan kunyadiisa waay cabdullaahina magaciisa waay naanaystii labadaasaa layskaga keenay marka cabdaan tanna cabdi baa ku jira tanna cabdi baa ku jira ayb waa raawiyatu bni lmubaarak cabdullahi bn lmubaarakna waa ka wariya aabihiisna waa ka wariya qaala xadaanaa cabdullahi bn lmubaarak wahuwa almarwasiyu qaala ahbaranaa xamaad bnu salma can abi sinaan ashaamiy abu sinaan ashaami ciisa bnu sinaan alqasmaliyu ciisa bnu sinaan alqasmaliyu layin اlxadiid rawaa lahu albukhaariyu fi ladabi اlmufrad waabu dawuud fi kitaabi اlqadr wاtirmidiy wbnu maaja can cuhmaana bni abi sawdata wa huwa hiqat rawaa lahu lbukhaariyu fi ladabi اlmufrad waabu dawuud wاtirmidiy wbnu maaja ayb can abi hurayrata can الnabiy sal ll ly slama qaal idaa caada arajulu qofku haddii uu soo booqdo akhaahu walaalkiis isagoo jiran ow saarahu ama uu soo booqdo qaala allaahu lahu alla wuxuu ku dhahayaa dibta waad wanaagsanaatay wa wataaba mamshaaka socodkaaguna waa wanaagsanaaday wa tabawa'ta waxaad diyaarsatay manzilan meel la dego filjannati jannada dhexdeeda ka diyaarsatay sidaas buu rabbi ku dhahayaa ayb xadiidkan marka waa xasan tirmidi baa warinaya kitaabu اlbiri wالصila baabu ma jaءa fi ziyaarati اlإkhwan ayb ibnu maajahna waa werinan wuxuuna tusayaa marka qofku inuu ku dadaalo booqashada uu booqanayo qeyrkiisa walaalihiisa u booqanayo oo ziyaarada ama hadday jiradaan ama haddii kaleba sida kaleba xataa qofka uu booqdo booqashaduna inay tooko tooko iska tahay ayaa fiicanoo mar walba aynan ahayn ayb waxaa soo aroortay zurkiban zurkiban tasdad xuban ayb zurkiban yacnii tooko tooko qofka u booqo oo yacni maalin kasta ha iska booqani waa ku dhibsanaa qofka danuu leeyahay howlow qabsanayaa waxyaabaha qabyo ka kalaa mar kasta ha iska booqanin tooko tooko u kala booqo markaas way fiicantahay tahay ayb waqtiyada aan wax la booqaninna in la yska ilaaliyo bacda alcisho qofka inuu booqasho guri u aado eh, waqtiga yacni werwerka oo qofku yacnii eh, ama uu xooga raaxaysanayo seexanayo ama waxyaabahaasoo kale booqashooyinkaasoo kale inuu iska ilaaliyo waxaa la rabaa marka almuhim qofka inuu wax booqdo <clears throat> isagoo noqonin thaqiil thaqiil waxaa la yidhaahdaa qofka la dhibsanayo waa thaqiilku marka waxaa weeyaan isagiina nin hadda wax badan laga kororsanaana maaha nin hadda wax dhegaysanayana maaha dadka unba waqtiga ka dhuminan waa thaqiil thaqiilkaas marka abaaraat akhbaaru huqalaa waxaa laga alifay culimmadii hore dadka noocaas oo kale tilmaamahooda iyo qaababkooda waxbay qisas iyo xikaayaaday ka qoreen imaamu shaafici wuxuu yidhi weligay qof thaqiil ah dhinac igama soo fariisanin ilaa dhinacuu iga fariisto culaysaan ka dareemayo markaasuu ibnu taymiya wuxuu yidhi annaga dareen waa naga dhammaaday uqaladii waa nala fadhiyaan mana dareemayni dadku marka dadkii hore waay inaga marka waa naga dhammaatay haddii marka ibnu taymiya sidaas yii inaga maxaa umalaynay marka male qofka marka inuu wax ziyaar eh, wax booqdo iyadoo aan la dhibsanina la rabaa wax lagu dhibsada hadduu waqti xun wax booqanaayo meeshii hadduu tago ounan dhaqso ka dhammaanaynin iska fadhiyo un maanta dhan ilbaxnimona maaha wax fiicanna maaha ayb sida kale marka ajeer baa ku jira ayb xadiidkan marka tirmidi baa wariyey ibnu maaja maxaa kaloo hoos yaa kalaa wariyo dhahaya kii shalay yaa fiiriyey kii shalay horta muslim maleh kuma jira muslim marka waxbay iska soo qorayaan mana xadiidkaas muslim ma warin nin waa dhici kartaa calaa shardi muslim inuu iska yahay qaala xadaana ya haye kor u qaad kor kitaabu lbiri baab eesha haye kee way markaas annaga kaan ka hadlayna waa ma ogtaha kii ka bilaabanayo nicma rajulu abu bakrin nicma rajulu cumar nicma kaas miyaana kii oo muslim dhahayo nicma rajulu abu bakrin iyo ya laysa akhulcashiirati maaha kaas muslim waa ku jiraa waaba sheegnaba kaasaga maaha kan ka horeeyo waay nicma rajulu abuu nicma rajulu cumar kan ah waa yaababa kitaab kaloo muslim maa soo baxaan daarulxadiid kitaab kaloo muslim bay soo saartay kale wuxuu yidhi marka qala xadaanaa bishr bnu muxamed wa huwa almarwasiyu xadaanaa cabdullaahi bnu lmubaarak can ibni shawdab waa cabdullaahi bnu shawdab alkhuraasaaniy saduuqun caabid rawaa lahu lbukhaariyu fi ladabi اlmufrad wاlarbaca qaala samictu malika bna dinaarin yuxadisu can abi haalib abu haalib xazawar ayaa la yidhaha soo marnay saduuqun yukhdi can umi dardaa waa hujayma qaalat zaaranaa salmaanu salmaan baana soo booqday ama umu dardaa alkubraa inay taha laga zaaranaa salmaanu salmaan baana soo booqday min almadaa'in buu naga soo booqday madaa-in ciraaqay ku taallaa hadda lafteeda magaalo magacaasaa la yidhaha almadaa'ina la yidhaha ayb baqdaad agteeda min almadaa'ini buu naga soo booqday ila shaam ayuu nagu soo booqday iyaga markaa shaamay jiraan ciraaquu kasoo tegay shaam buu u yimid laajli ziyaara oo abudarda uu booqanaya darteed maashiyan weliba isagoo lugaynaya lug buu halkaa uga soo tegay wa calayhi kisaa-un isagoo markaasi wato go' wato waandarward wandarward indarward marka waxaa laga wadaa buu yidhi waa surweel marka xoogaa jilbaha gaaraya adwalu min atubaan yuqadi rukba jilibkuu daboolaya yacnii isagoo markaa wato wuxuuna soo galay maro kisaa hoosna uu ka wato surwaal jilbihiisa ka hooseeyo qaala wuxuu yidhi yacnii saraawiila mushamara yacnii isagoo wato saraawiil xaydxaydan yacnii surwaal la xaydxaydtay oo kor ooga jilmahana gaaraayo meelahaasna qaala bnu shawdab wuxuu yidhi raawigii ru'ya salmaanu salmaan baa la arkay wa calayhi kisaa-un isagoo wato go madmuumu ra'si oo madaxii marka laga daboolay hadda laga gooyeyba u wadaa marka madmuumu ra'si madaxa laga gooyey go marka madaxa kore qaybtan madaxa gelayso iyo go-an saaqidu ludunayni dhegihiisu marka ay dhacsan yihiin yacni go-aan madaxii iyo dhegihii iyo daboolaynin yacni anahu kaana wuxuu ujeedaa wuxuu ahaa arfasha ayb saas ma idin dhig yacni anahu kaana arfasha ay arfasha aludunayn mid yacni dhagihiisu markaa ay ballaaran yihiin tashbiihan birafshi yani wuxuu ka wadaa cariid ay yihiin faqiila lahu waxaa lagu yidhi shawahta nafsaka yacni maradan aad wadatee madaxayo ka go-an iyo hay-adan aad u taallo shawahta nafsaka nafsadaadii waad fool xumaysay qaala wuxuu yidhi ina alkhayra khayru laakhira khayrku khayr aakhira waaye ina alkhayra khayru laakhira hay-ad marka qurux badan iyo qofkiio qalbigii ka qaawan waxay taraysa xadiidka ibnu abidunya baa soo saaray fi tawaaduc ibnu casaakirna waa soo saaray juska koob iyo labaatanaad afar boqol soddon iyo labo taariikhi dimashq ayb fiqiga marka xadiidka laga qaadanaya waxay tahay saxaabadu ziyaarada ay isbooqanayaan iyo iyo cinaayada ay siinayeen inay masaladaas ziyaarada sida ay u weyneyd waxaa kaloo laga qaadanaa saxaabada khayrka aakhiro sida ay aad uga fakarayeen ay u danaynayeen ayb ina alkhayra khayru laakhira xadiidkan waxaa weeyaan xasan inta dambe laakiin ibnu shawdab warkiisa dambe isagu waa mucdal lanna ibnu shawdab iyo salmaan waxaa u dhexeeya malik bnu dinaar abi khaalib maalik bnu dinaar iyo abu qaalib umu dardaa intiiba marka markaan dambe ma sheegin oo wuxuu yidhi qaala bnu shawdab ru'ya salmaan waa mucdal marka way laba iyo ka badan baa sanadka ka maqan cala tawaali waana isku xigaan qaybtaas marka saas ayb baabun ay hada kani baabun baab weeyaan man zaara qofkii booqday qowman qolo fa acima cindahum agtooda wax ka cunay qolow booqday agtooda wax ka cunay markaa ninku hadduu ziyaarada sameeyo qolo uu booqdo hadday cunto usoo dhigaan waa ka cuni karaan ayib haddii markaas maanic iyo waxyaabo kale aynan ka celinaynin haddii maanic ka celinaa jiro ma ka cunaya xoolihii aba maalan xoolo agoon oo kale xoolihii waa xoolo agoon ma ka cunayo qofka walaa koob shaaha walaa yani shay loo soo dhigo haddii ay iyagu ka xumaanayaanoo u arkana waxaas uu ka cunaayo wax u dhigmo ama ka badan inuu guriga keeno ha isku dayan shaygu hadduuba qiimo galba uu leeyahay waa wax dhib badan waa iska dhowrkoodaaba dhib keliyaba musqushii buu isticmaalaa shaahi baa laga yaabaa in la keeno wax allaala wixii qiimaysmi karo oo qiimo isticmaal u leh waa inuu qiimahaas oo kale iyo ka badan uu ilmahaas u keeno haddii uunan u keenaynin iska ilaaliya ayb qala xadaana mxamed bnu slaam huwa lbikandiyu qala xadaana cabdulwahaab wahuwa bnu cabdilmajiid athaqafiyu can khalidin اlxadaa huwa khalid bnu mihraan can anas bni siriin can anas bni maalikin ana rasuula allahi sal l slama zaara ahla beytin nebiga qoys ayuu soo booqday min alansaari ansaari ah fadacima cindahum agtooda wax ka cunay dacaaman cunto falamaa kharaja markuu baxay amara bimakaanin min albeyti marku doonay inuu baxo falamaa araada an yakhruja amara bimakaanin meel ayuu amray min albeyti guriga ka mida fanudixa lahu biyaa loogu firfirdhiyey calaa bisaadin gogol gogol meesha taallay baa biyo loogu biyaa lagu daadaadiyo lagu firdhiyey waa la nadiifiyey fa sallaa calayhi waa ku tukaday oo dacaa lahum waana u duceeyey qoladaas qoyskaas marka fa dacima cindahum dacaamantaa laga rabaa marka nabiga ziyaaruu sameeyey cuntowna ka cunay qoladaas iyay ahaayeen idinla tahay hmm? waa qisadii anas iyo gurigooda wn ayuu wax ka cunay waana u tukaday marka qala xadaanaa cali bnu xujrin wahuwa asacdiyu qala xadaanaa saalixu bnu cumar alwaasitiyu wahuwa nazilu xulwan hiqat rawaa lahu lbukhaariyu fi ladabi lmufrad wa muslim an abi khaldata abu khaldata khalid bnu dinaar atamimi asacdi abu khaldow mashhuur ku ahaa kunyadaas saduuqun rawaa lahu albukhaariyu wa muslim rawaa lahu albukhaariyu wa abu dawuud watirmidiyu wanasaa-iyu qaala jaa cabdulkariim abu maya ayaa yimid cabdulkariim abu umaya waa cabdulkariim ibnu abilmukhaariq kunyadiisa abu umaya ilaa abilcaaliya ayuu u yimid cabdulkariimkan marka abu umayata almucallim albasriyu daciifun waa daciif callama lahu lmiziyu calaamata atacliiq mizi wuxuu u calaameeyey calaamata atacliiq tacliiqa calaamadiisa saawa marka calaamadda tacliiqa saawa ya calama lahu lmiziyu calaamat tacliiq say u fahmaysaa macnaheedu waxay tahay calaamatu tacliiq waa khat ha iyo ta kha iyo ta albukhaariyu tacliiqan ayaa laga calama lahu lmiziyu calaamat tacliiq walahu fi lbukhaariyi ziyaadatun bukhaarina ziyaaduu ku leeyahy maxaa laga wadaa xadiid buu bukhaari keenay sanad iyo matni markaasuu yidhi wazaada wazaada bnu cuyayna can ibni abi lmukhaariq waa kaas meeshaas uga jira marka wazaada ziyaada ahaana marka uu ku keenay marka calaamata tacliiquu siiyey marka khad walahu dikrun fi muqadamati muslim ayaa ogyaa xasuusta marka dadka muslim ka dhegaysto walahu dikrun fi muqadamati muslim muqadamo muslim waa soo dhaafteen manfacaysaas waqtiyaa ku dhumisaan meeshaas waqti haddaa ku dhumisaan mar dambe waqti kale ha ku dhumin faa'iido iido hor leh waqti ku dhumiya hadda kadib haddii kale hadda waqtigaa ku dhumiseen labaatan sano kabacdina muslim la akhrisanaysaan haddana wax kale kabacdi intii unbaad joogtaan weli qaabkaas wax loo barana in layska dhaafaro kitaabkan marka la akhristo in lasoo raajaco laysku dayo wax badan in laga fahmo lagu celiyo afka hadduu ku bato waa layska barana cabdulkariim ibn abilmukhaariq ragga muqadamada muslimka lagu sheegou ka mid yahay abu umaya cabdulkariim aljazari saasuu yidhi weliba cabdulkariim aljazari weliba haddaartaan saa ku barataan muqadamada muslim rijaashii muslim uu ku jarxiyey filmuqadama daftar gooni a ku qor intay yihiin tiradoodaad ogaanaysaa xaalkoodaad sii ogaan kartaa shaqo qabo qofka inuu iska soo taagnaado iska fadhiya maa inuu shaqo qabtaa fiican haddii mar wax la dhiganayo nin kalaa abu umaya nin kaloo cabdulkariim aljazari la yidhaha oo kalaa jiro hiqa ah isaga laba waay marka cabdulkariim aljazari cabdulkariim aljazari midkan marka hadda kii daciifka ahaa waa cabdulkariim ibn abilmukhariqa abu umaya waaya jaa cabdulkariim abu umaya ilaa abilcaaliya ayuu u yimid wacalayhi hiyaabu suufin abulcaaliya oo wato dhar suuf yacni abu umayaha oo wato maro yacni suuf ka samaysan faqaala lahu abulcaaliya abulcaaliya wuxuu ku yidhi inamaa haadihi tani thiyaabu ruhbaan baadariyaalka nasaarada dharkooda waayuu yidhi waxaan in kaana almuslimuuna inhu shaniye kaana almuslimuuna muslimiintu waxay ahaayeen idaa tazaawaruu hadday isbooqanayaan tajammaluu waa isqurxin jireen muslimiintu markay isbooqanayaan waa isqurxin jireen dharkan aada wadato waa maxay dharkan marka suufka badanaa waxaa qaadan jiray dadka zuhdiga iyo adduunyada iyo xoogaa ka zaahidaya bacd alculamaana waxay dhahaan lafdigan assuufiyatu meeshuu ka yimid meeshaas waayay dhahaan nisbatan ilaa libaasi suuf qaarna saasay dhahaan qaarba siyaabay yidhaahdaan calaa kullin marka isagu wuxuu leeyahay war markaad qof walaalkaa booqanayso isqurxi dhar fiican gasho ayb ibnuljawsi xadiidkan min ariiqi اlbukhaari oo hadda ah, adabulmufradka ayuu talbiisu ibliiskau ku wariyey min ariiqi اlbukhaari rawa bnu ljawsi aharkan buu wariyey min ariiqi اlbukhaariyi fii kitaabihi talbiis ibliis ayb weliba wuxuu ku keenay baabka ah ibliis sida uu u duufsaday oo u baadiyeeyey dadka dharka xaggiisa oo ugu baadiyeeyey bartaas ku keena marka dariiqan laakiin imaamu lbukhaari unbuu ka keenay bis ayb xadiidkan marka su-aala ka imaan aharkan su-aal baa ka imaanayso su-aashu waxay tahay atharkaani waa saxiix waa saxiixun maqduucan waa ama maqduuc oo saxiixa haddana cabdulkariim aljazarina cabdulkariim abu umayahan daciifkaana waa ku jira say isu qabanaya marka yaa yaa sheegi karo cabdulkariimkaanaaba ku jira maya haye saxiix nacam waa adragta isaga hadda cabdulkariim abu umayahan qisow ku yimid maana waxba ma warinayo isaga dad waxba ma warinayo isaga iyo abulcaaliya is arkayaa layidhi isaga hadda waxba ma warinayo laa basa marka hadhow marka haddii in cabdulkariimaa ku jira daciif waaye marka tanoo kale waxaa la yidhaahdaa lahu dikrun fi lxadiid xadiidka waa ama ah, fi lahar aharka waa lagu sheegay maana raawi kama aha raawi kama aha dadka haddaynan uuska dhaadhicin waxa aysan fahmin oo keliya una iska laqbaystaan qaladaad marka qariib ah ka imaanaya nin baa beri wuxuu yidhi ahar tafsiiraa la keenay mas'alaa la hayay markaasaa la yidhi aayaddan intaasoo aima sidaas u fasirtay sida loo waday marka minhum cikrima ka mid a ah, ibnu jariir abari sanaduu soo kaxeeyey can cikrimata anahu qaala kada wakada markaasuu wuxuu yidhi cikrima waa laysku ysku khilaafay qabo maxaa laysku khilaafay cikrima haddii xataa laysku khilaafo lagu yeelo isaga hadda waxma werinayo eh, huwa imaamun fi tafsiir isaga tafsiirkiisa waay waxa laga sheekaynayo ee eh, isaga waxba lagama werinayo xaggee u wadaa khilaafka marka marka ma fahmin kanaa daciifa iyo kanaa iqa keliya unbau maqlaa laakiin aad uma uunan fahmin marka mar kasta fahamkaa ka fiican qofku inuu wax iska xifdiyo kula dardaarmaa wax xifdinta iyo wax fahmidda fahmiddaa fiican iskuday inaad wax fahmtaan ilaa xamaasaa la qabaa kitaabaa la xifdinaa hebel waxaasuu xifdisan yahay wixiina sidii qur-aan oo kale kollaba looma akhri doono waxaa laga yaabaa sanadka bacdiina inaad ilowdaba wixii aa xifdisay mana fahmin xifdigiina ilowday wakhtigaagii maalaa ku baxay xifdigan tirada badan waxaa ka fiican wakhtigaan in wax la fahmo ayb qaala lima marka wuxuu ka rabaa idaa tasaawaruu tajamaluu muslimiintu hadday isbooqdaan in hu shaniye kaana almuslimuuna muslimiintu waxay ahaayeen idaa tasaawaruu hadday isbooqanayeen tajamaluu waa isqurxinayeen qaala alimaamu lbukhaariyu xadaanaa musadadun can yaxya wahuwa bnu saciidin alqaطaan can cabdilmalik alcarzamiy cabdilmalik bnu abi sulaymaan saduuqun lahu wawhaam rawaa lahu lbukhaariyu tacliiqan wamuslim wlarbaca qaala xadaana cabdullaahi mawla asmaa cabdullaahi bnu kaysaan ayaa layidhaha ayb hiqat min ahalia rawaa lahu ljamaaca qaala ayb qaala akhrajat ilaya asmaau asmaa binti abi bakr waxay ii soo bixisay jubbatan jubbad bay ii soo bixisay min dayaalisatin marada dayaaliso xaggeeda laga sameeyey jubbad oo go-a daylasaanku waa go yacnii jubbad marka go' laga sameeyo daylasaankaas calayhaa korkeedu ay tahay libnatu shibrin taako kabkeed libnadu waa kabka karka marada haddii ay meeliya ka dilaacdo waa la karaa sooma kar taako karkeed uu yahay min dibaajin oo xariir ah maradii marka meelihira ka jeexantay waxaa lagu karay xariir kar waa la fahmaa soo wa ina farjayhaa labadeeda yani meeshay ka jeexan tahayna farjeynku badanaa jubbadda gadaal waa ka jeexan tahay meesha ay sidaas uga kala jeexan tahay makfuufaani gaararka waxaa looga harqaamay oo yacni lagu wareejiyey makfuufaani tu lagu wareejiyey ay tahay bih bidiibaaji diibaaj xariirtaas marka laysu geeyana intii la idmay ma dhama dabcan ilaa saddex afar farood waa la ogolyahay faqaalat waxay tihi hadihi tani jubbatu rasuuli illahi sal l salam waa jubbadii nebiga kaana yalbasuhaa lilwufuud wafdiyaalka u labisan jiray iyo yowma aljumucati iyo maalinta jumcada ayb marka ziyaaradiibu wuxuu ku kordhex keenay ziyaaradii dee wafdigii booqashay ku imaanayeen ziyaaradii waa ku jirtaa marka meesha ayb xadiidkan muslim ayaa wariyey fi kitaab libaas ayb qaala xadaana almakiyu wahuwa almakiyu bnu ibrahim abu sakan albalqiyu qaala xadaana xandalatu can salim bni cabdillaahi qaala samictu cabdاllahi bna cumar qaala wajada cumaru cumar wuxuu arkay oo helay xullata stabraqin laba maro isku joog ah oo xariir ah istabraq xariirta teeda adag fa biha nabiya sal l slam nabigu ula yimid faqaala ishtari haadihi rasuul allow tan gado walbasha labiso cinda aljumcati jumcada agteeda ow xiina amase marka taqdimu calayka alwufuudu wufuudu markay kuusoo galaanay kusoo booqdaan faqaala calayhi salaatu wasalaam inamaa yalbasuhaa waxaa labisto man laa khalaaqa lahu fi laakhirati midaani waxaa labisto qof aan nasiib aakhiro ku lahayn wautiya marka lama labisto marka dadka la booqanayo nebigu ma dhihin xariir ahaanta u diiday qaala wautiya rasuulu llahi sal l salam nabigaa loola yimid bixulalin ayaa loo keenay fa arsala ilaa cumara cumar ayuu u diray bixullatin hal maro isku jooga laba maro isku jooga oo kuwaas nabiga loo keenay mid ka mida ayuu cumar u diray wa ilaa usaamata bixullatin wa ilaa caliyin bixullatin ayuu u diray siiyey faqaala cumaru cumar wuxuu yidhi yaa rasuula allah arsalta bihaa ilaya waa ii soo dirtay laqad samictuka waan ku maqlay taquulu fiiha inaa maradan ka leedahay maa qulta wixii aad tiri maradiina waa isiisay tii hore iyo tan waxba kuma kala duwana tii horena warkii horea ka tiri meesha waxaa laga qaadanaa marka qofka caalimkii wax la weydii karo shaygu haddii ishkaal imaado e sidaanna waa tiri tan bal maxay tahay iga jaahil bixu saasaa la rabaa laakiin qofku inuu yidhaa maaha waa nawaalaysaa sidaanna waa tiri sidaanna waa leedahay culummo koorgeel waaye sida dhaqan soomaaliga qaarkood uu yahay lama rabo laakiin waxaan ishkaalkaanaa jiro say tahay waa bannaan tahay laakiin dacni iyo qaabdarro iyo dardarada iyada lama raba ayb faqaala nabiyu sal l slam nabiga wuxuu yidhi tabiicuhaa waa gadaysa ow taqdii biha xaajataka ama xaajadaadaad ku gudanaysaa yani marka waxaa laga qaadanaa hal shay min jihatinna inuu xaaraan ka noqon kara min jihatin ukhraana xalaal ou ka yahay culamaanna waa shay maaha bictibaar iyo bictibaarin aakhar laba ictibaaray kala taha caama waxaas ma taqaana eega laakiin culummaday ku eedaynayan marka oo hadda midaan nebigu wuxuu leeyahay siyaabo kale uga faa'iidayso maradan xariir waay waa la gedi karaa haween iyaa labiso karaan lacagtii aad ka hesha marka isticmaal waxaa kaloo laga qaadanaa mas'alo kale oo ah shayga in la iibin karo shayga dhinacna xaaraanka ah dhinacna xalaal ka noqon karo in la iibin karo kan naaguhu xaaraan ka yahay raggana waa u bannaan yahay eh, ragga raggu xaaraan ka yahay dumarkana waa u bannaan yahay waa la iibin karaa marka wahaakada masalo kalena meeshan waa lagu baxfiyaayo cumar marka nin walaalkiisa u diray maka joogay oo mushrig ah ahlilkufaaru mukhaatabuuna bifuruuci shariica masaladaasna meeshaan waa lug bay kusoo yeelanayna baabu fadli ziyaarati ziyaarada fadligeeda cadayntiisiibuu u baab yahay qaala xadaanaa sulaymaanu bnu xarbin wmusa bnu ismaaciil qaala xadaana xamaadu bnu slma can haabiti wahuwa haabit bnu aslam albunani can abi raaficin can abi hurayrata can اnabiy sal l slama qaal zaara rajulun nin baa booqday akhan lahu walaal ou lahaa fii qaryatin buu ku booqday fa arsada allaahu lahu ilaahay wuxuu u diyaariyey malakan malag ayuu u diyaariyey calaa madrajatihi meeshii uu qaadayey meeshii uu qaadayo malag ugu diyaariyey ayib madrajadu marka waa makaanu qaadidii waa dariiqi saasaa laga wadaa famaa zaada cala thulaathi darafka miimiga marka wuxuu ku imaanaa ismigiisa mafcuul sidiisii oo kale ayb cafwan mm. mafcalow ku yimid marka waa daraja ayb calaama darajatihi makaanu qaadidiisa waa meesha uu qaadayo faqaala wuxuu yidhi ayna turiidu xaggee rabtaa qaala wuxuu yidhi akhan lii uriidu waxaan rabaa akhan lii walaal aan leeyahay fii hadihi alqaryati qaryadan dhexdeeda faqaala wuxuu yidhi hal lahu calayka min nicmatin tarubuhaa hal lahu mayay u sugnaatay oo kugu leeyahay caleyka adiga korkaaga min nicmatin ay nicmatun nicmo miyaa isaga korkaaga ugu sugan nicmada oo tarubuhaa aad ku xanaanaynaysood ku dhaqaalaynaysa qaala laa buu yidhi maya inii uxibuhu fillahi ilaahi dartii un baan u jeclahay qaala fa innii rasuulu llaahi ilayka aniga mid alla soo diraan adiga xaggaaga soo diray wuxuuna ila soo diray ana allaaha alleh axabaka inuu ku jeclaaday kamaa axbabtahu sidii aada u jeclaatay oo kale xadiidkan muslim baa wariyey fii kitaabi albiri wasila ziyaarada fadligeeda laga qaadanaa marka ayb baabun ay hada kani baabun baab weeyaan arajulu qofka yuxibu qowman qolow jeclaanaya walamaa yalxaq bihim welina ma gaarin ninku qolow jeclaanaya mana gaarin weli darajadaas iyo ma joogo qala xadaana cabdulahi bnu maslama wahuwa alqacnabiyu qala xadaana sulaymaan bnu lmugiira can xumayd bni hilaali can cabdillahi bni samit can abi darin qaala qultu ya rasuula allah alrajulu yuxibu lqowma qofka dad buu jeclaanayaa laa yastadiicu ma awoodayo an yalxaqa inuu gaaro bicamalihim camalkooda qaala wuxuu yidhi nebiga anta yaa abaadar adiga abuudarow maca man axbabta ciddii aad jeclaataad la jirta aada la jiraysaa qultu waxaan idhi innii uxibu llaha warasuulahu ani allay rasuulaan jecelahay qaala wuxuu yidhi anta maca man axbabta yaa abaa abuudarow adiga cidda aada jeclaataa la jirta ayb xadiidkan abu daawuuda soo saaray fii kitaabi ladab shan kun boqol labaatan iyo lix min dariiqi muusa bni ismaaciilowna ka soo saaray hadda anaga min dariiqi muusa bni ismaaciil can sulaymaan bni lmugiira halkaas isaga soo dhaacayaan marka ayb baabu ikhbaari rajuli rajula bimaxabatihi iyaahu baabkaas kusoo saaray waxaa qariiba ah ninkan wuxuu yidhi kitaabkan aan haysto aniga rashulbardiga hoosuu ku qabtay wuxuu yidhi laysa fii shayin min alkutubi sita laysa fii shayin min alkutubi sita walxadiidu fii sunan abi daawuud kutub sita ma yahmase maaha baabkaas iyo kitaabkaas ku jiraan marka ariib adii muxuu kuu dhigay muslimaa werina mau dhihi waa yaabay ayb marka xadiidkan abu daawuuda warinayna riwaayadan abudar abu daawuuda warinayna ayb haddii riwaayo kaleo abudar keyrkiisoo kale haddii u dhihi lahaa macquulay ahaan lahayd xadiidkan dhowr mas'ala laga qaadanaa masaladii uu baabeeyey oo ah qofku qof haddii uu jeclaado uunana gaaraynin waa haleela aakhiro waxaa kaloo xadiidku uu tusayaa qofkii qof jeclaado ilaahay darti ku jeclaado inuu sheego inay fiican tahay macam bacdi riwaayaatna waxay tilmaameen haddii loo sheego kaas kale inuu isagana ninkaas u duceeyo uu yidhaa axabaka allaahu alladii axbabtanii bihi allihii aad igu jeclaatay adnaha ku jeclaado leanna qalbigay cuqadka iyo waxaas ka saaraysaa waxaa kaloo xadiidka laga qaadanaa meeshaan waaa yani inii uxib llaha warasuula hudaasaa tii hore laga qaadana ayib waxaa kaloo xadiidka uu ku tusaa bilcagsi qofku mar haddii la yidhi qofkuu jeclaado maciise ayuu noqonayaa xadiid anas isagoo warinaana waa jira xadiidkan oo kale anas marka wuxuu yidhi aad baan ugu faraxnay xadiidkan lanna qofkii camal badan isagoon samaynin bow dad fiican oo khiyaara ou deris la noqonayo is arkaayaan isagoo camal badan aan samaynin maxabadaasaana keenaysa dadkii hadda laakiin waxaa lagu ibtileeya wax daran jacaylkood wax daran jacaylkood siiba dadka dhallinyaradaba ha u badnaadaan jacaylka dadka banooniga cayaaro ee gaalada ah ama waxay rabaan ama muslin hadday rabaan ha ahaadaane jacaylkaasi wuxuu dhex galay dhiigooda iyo lafahoodu dhex galay ilaah waxay gaarsiisay ninkaas gaalka ee isagaba adduunka meelu uga noolyahay uunan ka warqabin haddii la caayo inuu dagaalamo dhallinyaro isdagaalaysa arkaysaa hebelow saas yidhi buu ku leeyahay allah almustacaan jacaylkoodii kuwaas uu noqday marka aakhirana de iyaga unbay is arkayaan marka in lagugu xiriiriyo ummaddaas aan adduun iyo aakhira mid ay ku tooran yihiin aan jirin in lagugu xiriiriyo adoo ilaahay iimaanku dhadhan siiyey oo nebi maxamed baratay saxaabadii maqashay qur-aankii akhrisay in kuwaas jacaylkooda laguu leexiyo waxaa weeyaan waa khayba ilaahanka magan galnay baalkaani marka wuxuu noqday lafihii iyo dhiiggii iyo ayuu dhex galay jacaylku cid laga yeelaa male marka ma jecli aniga kaasi jacaylkiisu marka waa xad dhaafay waxaas marka in layska daayo alle rasuul iyo dadkaas muslimiinta in alle dartiis lagu jeclaado si meel fiican aad u aadaan in laysku dayo waa taasna lagu dadaado ayb qala xadaanaa muslim bnu ibrahim wahuwa alfarahidiyu qala xadaanaa hishaamu qaala xadaanaa qataadatu hishaamkan kee waay marka maya hishaam ibnu curwa maaha hishaam ibn abi cabdillaahi addastuwaa qataada hadduu ka warinaya dastuwaa ayib hadii uu ibnu siriin ka warinayana xasan hishaam ibnu xasan alqurduusi qaala xadaanaa qataadatu can anasi ana rajula sa'la nabiya sal l slam faqaala ya nabiy allah mata saacatu saacadda waa goorma faqaala wuxuu yidhi wamaa acdadta lahaa maxaa u diyaarsatay saacaddan aada weydiinayso hadday beri noqoto noqotay hadday saa damba noqoto adiga maxaa u diyaarsatay tana uga muhiimsan marka su-aashaan qaala wuxuu yidhi maa acdadtu lahaa uma diyaarsanin min kabiirin wax saa usii weyn wax aad u weyn uma diyaarsanin ilaa anii uxibu llaha warasuulahu manuu camal badan ma hayo reer baadiyaha ay ka iska sheegaan wax badan uma diyaarsanin yidhi laakiin alle rasuulan jecelaha faqaala wuxuu yidhi nebiga almaru maca man axaba qofku ciddou jeclaadou la jiraa qaala anasun famaa ra'aytu ma aanan arkin almuslimiina muslimiinta farixuu inay farxeen bacda alislaami islaamka kadib ashadda wax ka badan mimaa farixuu yowma idin maalinkaa ay farxeen xadiidkan marka isagoo isaga kan lamida bukhaari baa kitaabuladab kusoo saaray can hamaam can qataada muslimna lbiri buu kusoo saaray tirmidi kitaabu zuhdi ayib wuxuuna tusayaa marka qofka eh, dadka uu jeclaado haddii uunan gaari karin nin jacaylkaasi waxweyn uu u yahay ayuu tusayaa ayb meeshaan marka uu leeyahay eh, riwaayo kale anas wuxuu yidhi markuu nebigu sidan ka maqlay inii uxibu llaha innii uxibu llaha wa rasuulahu wa abaa bakrin wa cumara wa cuhmaana daba saa hadday tahan waxaan jecelahay buu yidhi alle rasuul abuu bakar cumar ayaan jecelahay dadkii akhyaarta marka waa kuwaas jacaylka abubakar iyo cumar yani alle rasuulka abuubakar cumar jacaylkooda bay alle ugu dhowaanayaan kuwana marka abubakar iyo cumar nacaybkoodan alle ugu dhowaanayna ayay leeyihin bani aadamku marka ahwaadiisa waa yaabaysa waxaa hawo u geliyey in abubakar iyo cumar ou naco ma fahmi kartid shaydaan unbaa yani duufsaday ilaahan ka magangelayna hada aakhiruhu wallahu aclam sala allahu wslama cla nabiyina muxamed